بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaa dhex noo maraysay ama aan ku jirnay cabdiraxmaan alkhaafiqiyu qisadiisii waxaana noogu soo dembaysay inuu damcay inuu marka hore gudaha hagaajiyo in badanna su'aalooyin uu weydiiye dadkii mucaahidiinta ahaa iyo muslimiinta kuwooda ogogaraadka fiicnaa wa fii daati mara marmararka u saaxiibkaa istadacaa wuxuu u yeedhay axada kibaari almucaahidiin mucaahidiinta iyo dadka muslimiinta ballanta kula jiray mid ka mid ah kuwoodii ugu waaweynaa oo min abnaa'i faranse faranse abnaa'deedii dhallinyaradeeda ka mid ah wa adaara waxaa dhex maray macahu micigiisa xadiidan sheeko sheekadaasoo mutashacciban mutanawica sheeko kala noocnooc oo kala duduwan ayaa dhex martay uma ka bacdi qaala lahu wuxuu ku yidhi maa baalu melikikum cabdiraxmaan alkhaafiqi baa dhahayo wiilkaa reer faransa ayuu ku leeyahay mucaahidiinta markaa ka mid ah boqorkiina maxaa dhacay alakbaru ee weyn oo shaarla la yidhaahdo shaarl laa yatasaddaa uusan noogu soo bixaynin lixarbinaa dagaalkeena uma soo fulaayo uma soo bambaxaya suu nagula dagaalamo haddaan muslimiin ahee maxaa dhacay buu yidhi walaa yansuru uusan u gargaarayn uusan u hiilinaynin muluuka almuqaطacaati jasiirooyinka boqoradooda calaynaa annaga dusheena uusan uga gargaaraynin mar allaala markaan muqaطicaadkaa jasiirooyinka aan rabna inaan ku duulnana boqorkiinni shaarla ma gacan siinaayo annaga noogama gargaaraye maxaa dhacay fa qaala wuxuu yidhi wiilkii ayuha alamiiru amiirkaanow innakum adinku haddaad muslimiin tihiin wafaytum waxaad noo oofiseen lanaa annaga bimaa caahadtumuuna calayhi wixii aad nagula ballanteen wax allaala wixii ballan oo aad noo qaadeen waad noo fuliseen oo haddaan jisyo bixino inaadana dhibaataynaynin ah famin xaikum famin xaqikum xaqiina calaynaa korkeenna aad ku leedihiin waxa waaye an nasduqakum inaan run idinkaga sheegno alqowla hadalka fii maa wixii tas'aluunanaa canhu aad naga weyddiiseen xaggiisa inaan runta idiin sheegnana xaq aad nagu leedihiin waaye ee inna qaa'idakum qaa'idkiinii macnaha sababtuu u tilmaamaya qaa'idkiinii waa muslimiin haddaad tihiin ninkii hoggaamiyihiinnii ahaa alkabiira ee weynaa waa muuse ibnu nusayre muuse ibnu nusayr ninka lagu magacaabo qad axkama wuxuu sugay qabadatahu qabsashadiisii calaa isbaniya isbaaniya uu markaa qabsaday si dhabnimo ayuu u qabsaday kullihaa dhammaanteed uma ka bacdi amaxad waxay u soo taagmatay himmatuhu himmadiisa markii isbaaniya uu qabsadaa himmadiisii waxay u soo hanqal taagtay lian yajataaza inuu gudbo jibaala albirniya buuraha lagu magacaabo ama jibaal albirniya inuu ka tallaabsadou ka soo gudbo allatii taasoo tafsilu u dhaxaysay bayna diyaari alandalus andalus diyaarteedii wa bilaadina aljamiila beledkii annagu aan deganin ee wanaagsana ee faransa ay u dhaxeeyey inuu ka soo gudbou isku dayey mar allaala markay meeshu arrintu maraysay fajafala muluuku lmuqaaticaat fajafala waxay magangaleen oo ay u soo qayliyeen muluuku almuqaaacaati muqaaacaadkii jasiiradihii boqoradooda iyo wa qususihaa qisiisiintoodiiba ilaa melikina alacdami boqorkeennii weynaa ee shaardan ayay u soo magangaleen ay u soo qayliyeen wa qaaluu lahu waxay u yidhaahdeen maa haada alkhisiyu hooggaan muxuu yahay alladii kaasoo lasiqa ku habsaday binaa anaga hoogaan nagu dhacayee nagu habsadee nagu dhegay maxaa waaye annaga iyo wa bixafiidatina carruurteenna abada dahri weligii zamanka dhammaantii macnaha qisigaan iyo hoogaan annagii carruurteenna abada dahri ku dhegay weligii muxuu yahay ayuhalmeliku boqoro falaqad kunnaa waxaan ahayn nasmacu kuwa maqla bilmuslimiina muslimiin samaacan maqal weligeen dhagahaanu ka maqli jirnay dad muslimiin la dhahaa jira saasaan markaa maqli jirnay waa nakhaafu waana cabsan jirnay oo waxaanu ka cabsanaynay wahbatahum weerarkooda calaynaa korkeena ay ku soo boodaanay nagu soo weerar qaadaan min jihati mashriqi shams meeshay qoraxdu ka soo baxdo jihadan mashriqay qoraxdu ka soo dhalato inay naga soo weeraraan ayaanu ka cabsanaynay wahaa hum ulaa'i waa kuwaanoo qad jaa-uunaa waxay nooga yimaadeen al'aana hadda min maqribihaa maqribkeeday nooga yimaadeenba meeshii meeshaan aan iska ilaalinayna mashriq iyay maqrib nooga yimaadeen fastawallow waxay milkiyeen oo ay qabsadeen calaa isbaaniya kollahaa dhammaanteed wamtalaquu waxay gacanta ku dhigeen wamtalaquu waxay milkiyeenay gacanta ku dhigeen maa fiihaa wixii isbaaniya ku sugnaa oo dhan oo min alcudadi cuddo iyo walcadaadi ah cuddo wixii markaa ah hub iyo walcadaadi saanad ah wixii hub iyo saanad ah oo ku jiray gacantay ku dhigeen wactalow waxay ka kor noqdeen oo ay fuuleen oo ay koreen qimamaljibaali buuraha meesha ugu sarraysa allatii taasoo tafsilu kala saaraysay noo dhexaysay baynanaa iyo wa baynahum annagii ayaga buurtii dheereed ee muslimiinta naga xigtayna wayba soo koreenoo waxay u dhow yihiin inay waxba naga xigin xaggooda waa buurtii noo dhexaysay maca anna cadadahum tiradooduna qaliilun way yar tahay wa silaaxuhum hubkoodu hasiilun waa wax yar oo wax fudud wa akaruhum badankoodu laa yamliku ma hanan karo ma haysto dircan camburbireed taqiihi uu kaga ilaalsado isaga ilaaliyo darabaati suyuufi seefaha garaacitaankooda aw jawaadan ama eh, jawaadna ma haysto faras yamtadiihi uu ka koro ama uu raaco gaadiid ahaan ilaa saaxaati alqitaali goobaha dagaalka badankoodu camburbeleedyaal ma wataan go' yar bay wataan seef iska yar bay wataan waytina wayna tira yar yihiin markaasay gem naga dhigeen foodan iyo jawaadyo iyo farasyo ay raacaan ilaa saaxaati اlqitaal markay boqorkeenii intaa u sheegteen faqaala lahum wuxuu ku yidhi almeliku boqorkii laqad fakartu waan fakeray anigana fii maa canna waxaa ku soo dhacay calaa baalikum maskaxdiina kafiiran wax badan baan ku fakeray waxaa idinka aad fakarteen ay soo qabatay oo cannahoo ku soo daahiray ama ku soo baxay ee ku soo dhacay calaa baalikum maskaxdiinna kaiiran wax badan baan ka fakeray buu yidhi wa ancamtu annadara wa ancamtu waan dheereeyey oo waxaan ku fidiyey buu yidhi annadara aragtida fiihi arrintaa tawiilan wax dheer ama wancamtu waxaan ku celceliyey annadara aragtida iyo daymada fiihi arrintaa aan ka fakaray طawiilan wax dheer fara'aytu waxaan arkay anlaa natacarada inaan u banbixin lihaa'ulaa'i اlqowm qowmkaa ee kuwaa ah fii wasbatihim weerarkoodaas haadihi ee kaa ah inaanan ka hortegin aan iska dayno oo waxba yaan laga hortegin meel kasta ha qabsadaanee faraha ka qaada muslimiinta fii wasbatihim weerarkooda haadihi ee kaa ah fa innahum maxaa yeelay alana hadda waxaad moodaa ka sayli daad oo kale aljaarifi oo xoog badan daad xoog u soconayaad moodaa muslimiintii yaqtalicu fujinayo ruqsanaya kullamaa yatacaradu wax kastoo isku gudba oo isku soo bandhigoo ku soo horbaxa ariiqahu jidkiisa waa daad xoog badanoo daadka biyaha xoogga wixii hor istaaga hore u qaadaya wayaxtamilhu xambaaranayo qaadanaya macahu micigiisa wayulqii ku ridaya bihi ka yashaa meeluu doono saasay la mid yihiine waxba yaan araha la iska celinin faraha ka qaada buu yidhi taasaan anigu arkay wawajadtu waxaan helay annahum ayagu qowmun qowm inay yihiin lahum leh caqiidatun waniyatun caqiide iyo niyo diin dhab ah bay ku socdaan niyo saafi ahna way ku dagaalamayaan tuqniyaani waxay ka deeqaysaa labada can karati اlcadadi tiro badnaan iyo wawafrati اlcudad hub badnaan labada niyo saadiqa ah iyo caqiido saliimay haystaan waxay ka kaafinaysaa tiro badnaan iyo hub badnaan labadaba walahum waxay kaloo leeyihiin ragga iimaanun wa sidqun iimaan iyo run bay leeyihiin rumayn yaquumaani u dhigma maqaama duruuci camburbereedka maqaamkiisii walkhuyuuli fardaha gaadiid iyo fardaad sheegaysaan iyo camburbereedka waxaa u dhigmahaya iimaan iyo sidq labadaana booskooday u gelaya walaakin laakiinse amhiluuhum u kaadiya indhaha ka fiiriya buu yidhi amhiluuhum usugoo u kaadiya xataa tamtaliya ilaa ay buuxsanto aydiihim gacmahooda min alghanaa'imi haniimooyinka haniimooyin badan bay aruursan doonaane shibka dhaca wayatakiduu ay u samaystaan lianfusihim nafafyaalkooda adduura waalqusuura guryo iyo sarar ilaa ay samaystaan mar allaala markay sirar iyo duur iyo dabaqyo ay dhistaan ilaa laga gaaraya suga wayastakfiruu ay badsadaan min alimaai addoommada iyo walkhadami shaqaalayaasha wax u shaqeeyo iyo qadamooyin iyo khadaamayaal iyo imaayo addoommo badan ha yeeshaane bal u kaadiya wayatanaafasu ay dartamaan fii maa baynahum waxa dhexdooda ah cala ri'aasati madaxtinimay u tartamaan markaa marka anaa hogaaminaaye anaa hogaaminayo ku kala tartamaan fa cinda daalika markaa agteeda tatamakkanuuna minhum tatamakkanuuna waad milkinaysaan oo waad qabsanaysaan oo waad ka adkaanaysaan minhum xaggooda biaysari subul waddatan u fudud qofka markuu dagaalamaayo uu ilaahay xiiddiisa xoog u difaacayo waa intaysan bengi wax u aalin waa intuusan guryihii daara ka dambaynin laakiin iimaan kastaba ha lahaadee qofku hadduu hanti fara badan yeesho waxoogaa in badan buu geeridu nacaa xub dunya wa karaahiyat lmowd waatuu rasuulku tilmaamay sal alla alah wasalam marka bal u kaadiya kuwaano ha a aruursadaano xoolaha buu yidhi guryo ha dhistaano shaqaalayaal ha yeeshaano ee madaxtinimo ha u dagaalamaano fa cinda dalika tatamakkanuuna minhum waxaad gacanta ku dhigaysaan xaggooda biaysari subul waddatan u sahlan waa aqal juhdi kan u yar idinkoon xoogba u dagaalamino xoog iska celiyi waxaabaysan dhicin adduuni un haday ku dhacdo waad ka adkaanaysaan wiilkii saasuu ugu sheekeeyey cabdiraxmaan alqaafiqi ninka lagu magacaabo faara cabdiraxmaan faaraqa wuu raariciyey cabdiraxmaan madaxiisa cabdiraxmaan alkhaafiqi madaxiisa ayuu hoos u dhigay iطraaqatan xasiina raaricitaan iyo hoos dhigid murug markaa ku jira watanahada wuu neefsaday tanahudan camiiqan neefsasho weyn neef weyn baa ka soo fuqday wa fadla wuu ka kacay almajlisu goobtii wa qaala wuxuu yidhi xaya cala asalaa waayo faqad iqtaraba waqtuha waqtigeedii baa soo dhowaaday xilligii salaadaa la galay labisa wuu nagaaday cabdiraxmaan alkhaafiqiyu caamayn laba sano kaamileen oo buuxdo ah yuciddu asagoo diyaargaraysanayo diyaargaroobahaya alcuddata cuddo iyo diyaargarow lilghaswi alkabiiri duulaan weyn asagoo raba inuu u diyaar garoobo ayuu laba sano meesha ku nagaa fakataba eh, fakataba eh, wuxuu hagaajiyey fakataba wuxuu diyaariyey alkataa'iba kataa'ibtii waa ciidankiisii wacabba'a wuxuu hagaajiyey uu habeeyey aljunuuda ciidankii ciidankiina wuu habeeyey washaxada alhimama washaxada wuxuu shaxiday macnaha shaahidka wuxuu hagaajiyey waaye washaxida wuxuu shaxiday ee uu adkeeyey alhimama himamkii macnaha yididiiladii iyo himamkii markaa la qabay wa camara wuxuu camiray alquluuba quluubtii quluubtii buu iimaan iyo waxyaabo badan ku camiray wastanjada biamiirin wastanjada wuxuu gargaar weydiistay biamiiri ifriqiya ifriqiya amiirkoodii faamadahu wuxuu ku soo ziyaadiyey uu ku soo hagaajiye uu ku soo ziyaadiyey ama u soo diray binukbatin koox oo min aljundi ciidanka ka mid ah yataladawna haraadan macnaha oon haya u ooman shawqan hilow ay u qabaan ila aljihaadi jihaadka xaggiisa wayataxaraquuna gubanaya lahfatan jacayl ay jecel yihiin cala alistishhaadi inay meeshaa ku dhintaan niman noocaas oo kale ah yuu u soo diray uu ku soo adkeeyey ka kabacdi arsala wuxuu adeeg u diray oo cabdiraxmaan alkhaafiqiye ilaa cumaan ibni abi nuscata ninka lagu magacaabo cuhmaan ibni abi nusca waa amiir huquuri waa furinta amiirkoodii ninkii intaa ciidanka furinta ku jirta ee dhufayska ku jira amiirkoodii cumaan ibni abi nusca yuu fariin u diray بأن yushaaqila inuu mashquuliyo alcaduwa cadowga inuu ku mashquuliyo biqaaraatihi weeraradiisa macnaha weerarba inuu ku qaado haddana weerar kale inta ciidanka weyn uga imaanayo bal inuu bal mashquuliyo uu ku mashquuliyo kaaraad iyo duulaamo ilaa an yaqduma calayhi ilaa dushiisa ay usoo gasho uu soo galo huwa asaga bijam iyo bijamharati اljeishi ciidankiisii tirada badnaayee jamaahiirta ahaa ilaa ay soo galaan inuu eh, cumaan ibnu abi nuscatna uu ciidankii ama gaaladii uu ku mashquuliyo weeraro laakina cumaana haada cumaankaa asaga ah kaana wuxuu ahaa yandawi miday ka buuxsantay calaa daqiinatin xaqdi xaasidnima qalbiga uga jirtay wuxuuna xasdi jiray likulli amiirin hogaamiye kasta baciid اlhime himadiisu ay fog tahay nin kastoo amiir ah oo aragti iyo hami fog leh in muslimiintu meel kasta ay gaaraan waa xasdi jiray cadiima طamuuxi hanqaltaaggiisana uu sarreeyo yuqdimu soo gelinaya ama samaynaya calىa camalin camal kabiirin oo weyn yarfacu uu korku kor u qaadayo waxaa la qabtay dikrahu magaciisa fi lanaami makhluuqa nin kastoo hogaamiye ahoo wax fiican raba inuu gaaro wuxuu xasdi jiray inuu magaciisa kor noqdo oo wayukhmilu kor noqdo hayrahu hayrkii uu ka kor noqdo oo min alwulaad madaxda iyo walcummaali cummaasha markaa ka mid ah nimanka wulaaday nimanka cummaasha ah waa barsaafyada nin ka kor noqonayo oo dhan wuu xasdi jiray adif wax ku dar u biiri macnaha adif adif macnaha waxaa loola jeedaa u geey macnaha intaas ayadoo ay jirto waxaad u geysaa ilaa daalika arrintaa oo u sii dheereed annahu asagu waa cihmaane qad dafira inuu ku guulaystay fii ixdaa daaraatihi weeraradiisii mid ka mid ahaa assaabiqati ee horay u dhacay calaa faranse uu ku qaaday bibnati duuqi agtaaniya duuq agtaani gabar uu dhalay macnaha waa boqorkii meesha haystay gabadhiisuu gacanta ku soo dhigay weerar weeraradii uu qaaday ka mid ahna taana way jirtay wa tudacaa waxaa la dhihi jiray gabadhaa miiniin baa la odhan jiray miiniina gabar miiniin la yidhaahdo boqorka uu dhalayna wuu ku soo guulaystay wa kaanad miiniin waxay ahayd haadihi middaa ah fataatan gabar dhallinyaro ah rayaanata shabaabi dhallinyaronimadeeda ay cusub tahay gabar dhallinyaro ahoo hadda soo baxday ayay ahaydoo dhallinyaronimadeeday cusub tahay baa waxay ahayd oo kale baaricata aljamaali jamaalkeeda iyo quruxdeedana uu sarreeyo gabar baaricad ahoo bannaanka ay taalla quruxdeedii jamaalkeeda ayay ahayd faqad jamacad waxay isku darsatay ilaa fitnati alxusni quruxda fidnadeeda waxay ku darsatay cizata almulki boqortinimada cizadeeda ayadoo gabar yaroo qurux badan ah haddana guri boqortooye ka dhalatay dhalaalku waa usii siyaadayaa saasay markaa ahayd wamasajat waxay isku darsatay isku dheehantay waxay ku darsatay bayna rawnaqi saba quruxdaa dhalaalaysa wa dalaali banaati lqusuuri iyo inay tahay dalaalo macnaha mid ka mid ah qusuurta iyo boqortooyada gurigeeda guriga boqortooyada gabdhaheedii ayadoo rawni qusaba ahoo quruxdeedu ay aad u badan tahay iyo haddana ka mid tahay boqortooyada gabdhihii ku noolaa fa shaqafat waxay qaadatay waxay milkisay gabadhii oo ay gacanta ku dhigtay qafaalatay fu'aadahu cifmaan laabtiisa laabtiisii xubban jecel bay ku qafaalatay wahaama biha wuu jeclaaday wajadan xoog buu u jeclaaday wa waxadiyad way dheebsatay ayadana cindahu agtiisa kamaa lam taxud suusan u dheefsan saynan u dheefsanin zawja qof zawjad ah xaas ninkeeda waxaysan ka dheefsanin bay ka dheefsatay macnaha wixii uu ay doontaba way ka qaadanaysay bacdamuu aad u jecel yahay waqad zayanat lahu waxay u qurxisay an yuhaadina inuu la heshiiyo abaaha aabbaheed aabbaheed oo boqorkii farse ahaa inuu la heshiiyo taasay u qurxisay fa caqada wuu la caqadayo macahu micigiisa wuxuu la galay mucaahadatan ballan ammanahu uu kaga aamin gelinayo fiiha gudaheeda ballanta min ghaaraati almuslimiin muslimiinta weeraradooda ilan gabar hadalkeeduu diidaya ma ahayn aabbay la heshii bay tiri uu la heshiiyey wuxuu kula heshiiyey khaaraadka muslimiintoo dhan inuu ka celin doono calaa muqaaacatihi meelaha muqaطacada asaga uu joogo allatii taasoo kaanad ahayd tutaakhimu mid ku beegan oo u dhow aلhuquura furinta alandalasiya ere ee andals andalus furinteeda iyo dhufeesyadeeda ciidamada ku jiray asaga muqaطacada ah waa meelaha uu u taliyee dhammaan inuu ka ammaangelin doono falamaa markii jaa'ahu uu u yimid amru cabdiraxmaan alkhaafiqi cabdiraxmaan alkhaafiqi arrintiisii oo ahayd bisax bizaxfi inuu ku gurgurto weeraro calaa bilaadi calaa bilaadi xamiyi xamiyigiisa waa sodogii bilaadii uu deganaa waa duuq taaniye suqida fii yadihi gacantiisa lagu riday wuu qoomamooday macnaha ilan ballanna wuu la galay gabarna wuu ka qabaa cabdiraxmaan alkhaafiqi oo amiirkii ahaana wuxuu soo amray inuu weerar ku qaado wuu ka shallaayay marka waa cifmaan wa baata wuxuu baryey ama uu ahaaday dee xayraana mid wareersan laa yadri aan ogayn maada yafcalu wuxuu samayn lahaa maxaa samaysaa buu is yidhi laakinahu laakiinse maa labisa ma daahin ambaadara inuu degdegay oo fakataba uu u qoray ila alamiiri alkhaafiqiy amiirkii khaafiqi ahaa waa cabdiraxmaane yuraajicuhu inuu ka laabto fii maa amarahu bi wuxuu amray kan noqo buu dhahay amarkaad isiisay waxaasuu u qoray wa yaquulu lahu odhanayo innahu laa yastatiicu asagu inuusan keri karin an yaxfira inuu dilaaciyo ama uu ka baxo cahda duuqi aktani aktani duuq ogtaani ninka lagu magacaabo ee boqorkii farse ahaa ballantii uu la galay inuu dilaaciyo inuusan awoodi karin qabla inqidaa'i ajalihi intaysa wakhtigiisu dhammaanin macnaha wakti aan ballannay baa jira islaamkuna wuxuu leeyahay buu leeyahay in ballanta la ilaaliyo marka ma awoodi kari odaygaa ballanta aan la galay oo ah inaan is-ammaan geliyo qabla inqidaa'i ajalihi intaysan madasheedu dhammaanin ka hor inaan dilaaciyo fastashaaa wuu huray marka cabdiraxmaan alkhaafiqiyu minhu hadalkaa soo gaaray ninkaa ka soo gaaray xaggiisa hadaban xanaq buu la huray wa wabacaثa ilayhi warqad buu u soo diray asagana yaquul uu ku leeyahay ina alcahda ballanta alladii ballantaasoo qadactahu aad goysood la gashay lilfaranjiya ninkaa faranjiga ah duuna cilmi amiirka amiirkaagoo aan ogayn laa yalzimu maba laazimaayaba waayo ballan aan laasimayn waaye adigu kugu laasimi mayso walaa yulzimu juyuusha almuslimiin bishay muslimiinta ciidankoodana wax kaga laasimaayo in la fuliyo ay tahay ma jiro wa inna calayka cismaano korkaaga waxaa ahaaday an tubaadira inaad u degdegto ilaa infaadi maa inaad fuliso amartuka bihi aan ku amrayo duuna taraddudin ka laalaabasho la'aan walaa talaku'in iyo talaku la'aan talaku la'aan iyo ka laalaabasho la'aan talaku waa tawaquf adoonan ka istaagin kana laalaabanin waa inaad fulisaa amarkan ku amray buu yidhi falamaa markii ya uu ka quustay ibnu abi nusca wa cihmaane min min xamli اamiiri amiirka inuu ku xambaaro cala iqilaaci inuu ka fuqo can casmihi go'aankiisa markuu ka qustay cabdiraxmaanna go-aankiisuu ku dheggan yahay bacaa wuxuu u diray ilaa xamiihi sodogii wuxuu u diray rasuulan ergo yukhbiruhu uu ugu sheegayo bimaa jaraa wixii dhacay arrinta meesha ay marayso uu uga sheegahayo uga sheekaynaayo ayuu markaa u diray wayadcuuhu uuna ugu yeerahayo lian ya'khuda xidra inuu digtoonadiisa qaato khalaas ani ninkii waa keri waaye buu yidhi haddaba adi waa is-ilaali waana lagugu soo duuli rabaa sheekaduna meeshaasay markaa maraysaa xaaladaasuu u diray ninkii sodaha u ahaa laakina cuyuuna cabdiraxmaan alkhaafiqi cabdiraxmaan alkhaafiqin cuyuunadiisii waa askartiisii qaaskii ilaaladiisii nimankii noocaa ahaa kaanad waxay ahaayeen tarsudu kuwa u dhakada oo hoos kala socda xarakaata ibni abi nuscata cumaan ibn abi nus xarakaadka uu samaynaayo hoos bay kala socdeen iyo wa sakanaatihi dhaqdhaqaaqiisa xarakaadkiisiiyo dhaqdhaqaaqiisay hoos kala socdeen wuxuu samaynahayo mar allaala markay ogaadeen wixii xaalku yahayna fa naqalad waxay u soo guurisay oo ay u soo direen ilaa amiirin amiirkii xaggiisa akhbaara itiصaalihi xiriirkii uu la samaystay maca alcaduwi cadowga micigiisa akhbaartoodii ayaa loo soo gudbiyey cabdiraxmaan fabaadara wuu degdegey alkhaafiqiyu wa cabdiraxmaan alkhaafiqi wa jahaza wuxuu diyaariyey kafiibatan ciidan ikhtibaae ciidan ikhtaara uu ka doortay rijaalaha raggeeda min dawi shiddati waalba'si kuwa ugu xoogga daran uguna dagaalyahan ah ragga xulka ah ee xilliyada dhibaatada badan ciidanka la diro intii buu ka soo doortay wacaqada wuxuu u gunuday liwaa'ahaa calankeedii uu u dhiibay limujaahidin dagaalyahan oo min alkummaati geesiyaashii ka mid ah almujarabiina ee khatarta ahaa jarribiinta ahaa ee aad khatarta u ahaa nin ka mid ah yuu calankii u dhiibay wa amarahu wuxuu amray bian ya'tii inuu u keeno bcثmaan ibnu abi nusca xayan aw mayitan geeri iyo nolo labadaba iisoo qaba buu dhahay ninkaa ama asoo dhintay ii keen ama asagoo nool labadaa mid inaad ii keento ay ayuu ka amray ayuu faray macnaha ba markii saas ay dhacday baaqad mar allaala markii sidaa dhacday oo ciidankii ay soo baxeen iyo ninkii la amray inuu keeno baaqadat way way soo kedisay marka alkafiibatu ciidankii mucaskar ibna abi nusca ibna abu nusca meeshii uu deganaa mucaskarkiisii ayay soo ayay soo kediyeen wa awshakad waxay u dhowaatay eh, an tadfara bihi inay ku guulaysato macnaa inay qabato lasoo qabto ayagoo shawku ahoo aad ugu dhow lowlaa annahu nadira hadduusan eh, fahmi lahayn biha arrintaa fii aakhiri laxda daqiiqadii ugu dambaysay la qaban lahaa ayuu baraarugay ee uu gartay taa haddaysan jiri lahaynoo la qaban lahaa way gacantay ku dhigi lahaayeenoo markaa way qaban lahaayeen waa awshakat waxay qarka u saarnaatay u dhowaadeen an tadfara bihi inay ku guulaysato qabashadiisa lowlaa haddii annahu asagoo cifmaane nadira uusan ogaan lahayn uusan baraarugi lahayn biha arrintaa qabashadiisa ah fii aakhiri laxda laxdadii ugu dambaysay gacanta lagu dhigi lahaa fa farra wuu cararay marka waa orday ila aljibaali dhanka buuraha buu u cararay yasxabuhu ayadoo ay raacayaanay la socdaan cadadun koox oo min rijaalihi raggiisa ka mid ah koox rijaashiisii ka mid ah ayaa markaa la socotee markaa wuu cararay eh, wuu cararay roox oo rijaashiisii ka mid ah fa farra ila aljibaali buurihi xaggooda ayuu u cararay yasxabuhu waxaa la socdoo la saaxibooo la socday cadadun tiro oo min rijaalihi raggiisa ka mid ah wa macahu zawjatuhu zawjadiisiina micigiisay ahayd alxasnaa'u quruxlayda ahayd gabadhii xasnada ahayd ee quruxda badnayd macnaha waa miiniine meeluu kaga taaga ma laha ayadana way la socotaa allatii taasoo kaana uu ahaa laa yufaariquhaa abadan weligii midaan faaruqin jacayl uu qaba darteed uusan weligii faaruqin walaa yara uusan arkin addunya adduunka ilaa biha ayada maahane adduunka taa ma ahee wax kale oga muuqda maba jirtaba ayadiina wuu watay markii ay baxeen ay carareen famadat way dabakaceen famadat way dhaqaaqday alkafiibatu ciidankiina fii idrihi bay raaceen wa axaaطat bihi way koobtay asaga iyo wa biman macahu intii la socotay asagii intii u watayna saasay ugu soo wareegsadeenoo waa la koobay fadaafaca can nafsihi naftiisii buu daafacay waa cmaan wa can zawjatihi naagtiisiina wuxuu difaacay difaaca alasadi libaaxa suu u difaaco can shiblihi carruurtiisa libaaxa ilmihiisa marka lagu soo xadgudbo wax uu kaga difaac badan yahay ma jiro sidaa darteed sida uu libaaxa shibligiisii carruurtiisa u difaaco oo kaluu naftiisii sawjadiisii u difaacay wadalla wuxuu ahaaday yunaadilu inuu difaacayo duunaha sukadeeda gadaal intuu iska mariyey yuu difaacayaa xataa saqata ilaa uu dhacay qatila isagoo la dilay kadibna wuu dhacayo waa la dilay wa fii jismihi jasadkiisa maa waxaa ku yaala shay laa yuxsii aan la koobi karin oo min daraba oo min darabaati الsuyuufi seefo lagu garaacay ah wa طacanaati الrimaaxi waramo lagu duray ah ayaa korkiisa ku yaala tiro aan lahayn faاxtaza الjunuud ciidankii waxay gooyeen ra'sahu madaxiisii wa xamaluuh waxay u soo qaadeen oo way soo qaadeen maca alamiirati amiiradiina waa la soo kaxeeyey alxasnaayi quruxda badneed waa miniine ilaa cabdiraxmaan alkhaafiqi baa loo soo kaxeeyey idhangeeri nolol mid uunku keenaa la yidhi baktigoo dhan ma qaadi karaane waxay soo qaadeen madaxiisii gabadhiina ayadoo noolbaa intay gacanta ku dhigeen yaa la soo kaxiyey cabdiraxmaan alkhaafiqi baa loo keenay falammaa markii saarad ay ahaatay bayna yaday hortiisa cabdiraxmaan alkhaafiqi hortiisii markii la keenay soo istaagtay wara'a uu arkay jamaalaha quruxdeeda quruxdeedii markii uu arkay jamaalkeedii markuu arkay jamaalaha albaahira ee sarreeya baahirka macnaha quruxdeedii baahirka markaa ahee sarraysa mar allaala markuu arkay ee weyn hadda wuu ka laabay min طarfihi indhihiisa muusan eegin waayo fidnooley waay marka hadda min طarafihi indhihiisii ayuu ka laabay waa shaaca wuxuu ka dadbay canhaa xaggeeda biwajhihi wejigiisa wejigiisana xagguu isaga jeediyey uma kabacdi arsalaha uu iska diray hadiyatan hadiye ahaan ilaa daari اkhilaafati fidnadeedii dhibkeeda hadduuba sii dhigdhigto meeshay sii joogto kaaba waa fidnoobaye inuu ku fidno wuu ka baqay marka wuu iska diray hadiye ahaan ilaa daari اkhilaafati buu u diray faاntahat way ku intihootay waxay ku dhammaysatay ay ku dhammaatay xayaatulamiirati amiiradii alfaransiya reer faranse ahayd nolosheedii alxasnaayi quruxda badnayd fii xarami alkhaliifati khaliifka xaramkiisii meeshuu deganaa alamawiy ee reer umawi ahaa fii dimishq dimishq meeshii uu ka deganaa meeshaasay xayaatadeedii ku dhammaysatay waa gurigii boqorka cabdiraxmaan alkhaafiqiyo weli isagii baa noo sii socdaa qisadiisu aad bay u dheertoo mar labaad ayuu noo soo noqday waa baطlu macrakati balaaq الshuhadaa balaadi shuhadaa dagaal lagu magacaabo wuunoo imaan doonaaye badalkeedii iyo geesigeedii waaye cabdiraxmaan alkhaafiqi lowlaa imtisaaru shaar shaarla martel alhamajiyu waa ninkii hadda aan soo tilmaanay hadalkii tilmaamayo waa boqorkii weynaaye faransa shaarla martel alhamajiyu adkaantii iyo ka guulaysigii uu ka guulaystay cala almuslimiina muslimiinta korkooda iyo waqaa'iduhum hogaamiyahoodii alkhaafiqiyu cabdiraxmaan alkhaafiqi haddaysan ahaan lahayn ladallad isbaaniya isbaaniya waxay ahaan lahayd ladallad waxay ahaan lahayd isbaaniya tancamu mid ku nimcaysata bisamaaxati alislaami islaamka samaaxadiisa islaamka wanaaggiisa ayay ku nimcaysan lahayd ay qaadan lahayd waayo asagoo qarka u saaran inuu guulaysto oo shaarl maartin uu ka guulaysto yaa jabku dhici doonaa sida noo imaan doonaa marka taa intisaarka hadduusan jiri lahayn shaarle uu guulaystay muslimiintii qaa'idkoodiiba asbaaniya oo dhan waxay ku nimcaysan lahayd samaaxada iyo wanaagga islaamka walamaa taahara walammaa ta'ahara mana aysan kadib dhici lahayn sayr اlmadaniya xadaarada iyo horumarka socodkeeda fii oroba ay gaareen amaaniyata qurnin sideed qarni dib ugama dhici lahayn sideed qarni waxaa dib u riday waa islaamkii oo ay iska caabiyeen iyo islaamkii oo meesha gaari waayey sidaa waxaa yidhi axad اlmuariqiin muariqiintii kuwa taariikhda hore mid ka mid ah kuwa taariikhda qora alfrinj ee reer farinje markaa ah qaala ashaacir shaacirkii wuxuu yidhi shaacirkii alingiliiziy ingiliisi ahaa reer ingiriis ahaa suudi baa la odhan jiraye yasifu asagoo sifaynaya nin shaacir ahoo reer ingiliis ah oo suudi lagu magacaabo ayaa wuxuu qaabaynayay ciidanka muslimiinta asagoo junuudda iyo ciidanka muslimiinta qaabaynayo sifaynaya wuxuu yidhi allatii muslimiintaasoo hasad weerartay oroba bacda fatxi اlandalis andls furashadeedii kadib wuxuu yidhi muslimiintu jumuucun waa ciidan laa tuxsa aan la koobi karin waa ciidan aan la koobi karin buu yidhi min carabin waa carab wa barbarin waa reer barbar waa qolo meel deganayd carabi aan ku hadlin wa ruumin ruum oo khawaarija khawaarij ah khawaarij waxay dhihi jireen qof kasta oo diinkoodii ka baxa wixii ruum ahaa oo islaamay waxay dhihi jireen waa ruumtii khawaarij markaa ahayd ka baxday marka wuxuu yidhi ninkaa shaacirka asagoo islaamka ee muslimiinta ciidankooda qaadaynaya weliba markay orobo weerareen fadxigii andalus kadib waa jumuucun ciidan laa tuxsaa aan la koobi karin oo min carabin carab ka kooban iyo wa barbara iyo wa ruumi alkhawaariji wa furusin bay ka koobin reer furus iyo wa qibtin reer qibti wa tatarin tatar qad indawuu way isku soo dumeen waxay ahaadeen kuwo isku soo biiray jamiican dhammaantood u soo dumay taxta liwaa'i waaxidin hal calan hoostiisa calan laa ilaaha ila allah la yidhaahdo hoostiisay markaa isugu yimaadeen yajmacuhum waxaa jamciyey iimaanun faa'irun iimaan weyn iimaan faa'ir ah baa isku keenay raasikhu lfutuwati futuwadiisii awooddiisii xooggiisuna ay markaa raasikh tahay adag tahay ama ay sarrayso wa xamiyatun ficlo ficilo ayaa isku keenay ficiladaasoo mutaladiya huraysa ka sharari sidii dhimbilaha oo kale macnaha ficilo iyo waxyaabo xamaasaad ah oo huraysa sidii dhimbilaha oo kale ayaa isu keenay waa ukhwatun walaaltinimo mudhilatun ka yaabinaysa dadka say u walaala yihiin kii berberka ahaa kii ruumiga ahaa kii qibtiga ahaa mar hadday islaamku qaataan say ukhuwo uga dhaxayso waa walaaltinimo mudhila wax wareerinaysaa laa yufariqu aan kala geegeynaynin bayna albashari bani aadamka basharka muslimiinta noqotay walaaltinimo aan kala geegaynin taas ayaa kulmisay walam yakun ma uusan ahayn qaadatuhum hogaamiyahoodii aqalla mid ka yar minhum xaggooda iqatan kalsoonida uu ku qabo binnasri guul inuu heli doono bacda an familuu mar allaala markii ay wareerisay kadib ay ku wareereen bixumayan aلظafari xumayin waa sarqaanka khamrada guusha kamrada markii ay ku wareereen kadib macnaha guushi baa ka badatay mar kastay dagaal qaadaan bay guulaysanayaan marka mar allaala markii ay wareerisay sakhraanka iyo khamrada guusheedii kadib ayaa qaa'idkoodiina wuxuu fiqa ku qabaa inuu guulaysanaayo ilaan ilaahay baa ud ugu talagalay nasri markaasaa meel kastay tagaan nasri bay markaa helayaan nasrigaa ayaa markaa wareeriyey wakhtaaluu waxay ka yeeshay bitilka alquwati awoodda alqawiyati ee xoogga badan allatii tii laa yaqifu amaamaha shay aan horteeda la istaagi karin awooddaa weyn oo ay lahaayeen waxay noqotay midaan horteeda la istaagi karin wa ayqanuu waxay yaqiinsadeen anna juyuushahum ciidankooda laa yumkinu inaysan suuragal noqonaynin an yulima bihaa inuu hor istaago an yulima inuu ka hor yimaado bihaa ayada alkalaalu wax kalaala ah wax culays ah ama tacab ah oo ka hor istaagi karaa inuusan jirinna taana way yaqiinsadeen waa ciidankii muslimiinte fahiya taasi waxay ahayd daa'iman mar walba waxay ahayd taa macnaha arrintaa ay helayaan fahiya ayada daa'iman mar kasta waxay ahayd waxay ahayd fatiyatun awood mashbuubatun mashbuubad ahoo horaysa muqadam ah kamanalaqad sida ay u soo bilaabatay u soo dhaqaaqday awala maratin markii hore maalintii ay soo bilaabayeen say u soo socotay ayaa ilaa hadda waxay tahay awood muqadam ahoo soconaysa kamanalaqad say u soo tagtay u soo dhaqaaqday awala maratin markii ugu horeeyey wa aamanuu waxay rumeeyeen biannahaa ayadu xayumaa meel la meeshii taxarakad ay u dhaqaaqdo mashaa fii rikaarihaa socodkeeda inuu la soconayo annasru guusha waalghalabu iyo guusha labadaba nasriga iyo guusha labadaba inay ayagu la soconayso way rumeeyeen taasay aaminsanaayeen wa annahaa ayadu satantaficu inay wadayso daa'iman ay u soconayso mar walba ila alamaami horay inaysanba dibba u soo noqonaynin oy horay uun u soconayaan taana way yaqiinsadeen way rumeeyeen wa annahaa ayadoose tandaficu inay u soconayso ciidankaa daa'iman mar walba ila alamaani meesh ila alamaami meesha hore xataa yusbixa ilaa ay noqotay algarbu garbigii almaqluub ee laga guulaystay ka sharqi bari oo kale bari iyo galbeed baa saa intay isugu furantay sharqi iyo iyo garbiba isku mid bay markaa u noqotay garbigii laga adkaadaa ka sharqi oo kale noqday ayuu noqday yuaطiu wuxuu ruxruxay wuxuu ruxruxayaa alra'sa madaxa ijlaalan weynayn lismi muxamedin magaca muxamed darteed ijlaal u weynaynayo ya ninkii faranjiga ahaa iyo nimankii ay soo aadeen madaxuu la ruxruxayaa macnaha waa rumaynayaa oo waa aaminayaa wa xataa yanhada ilaa uu soo hinqaduu ka soo tago alxaaju ninka xaajiga ah ee raba inuu xajiyo min aqaasii meesha ugu fogays ugu fog almutajamad mutajamid meesha la yidhaahdo meesha ugu sar ugu geesaysa yuu ka soo baxayaa waa soo soconaya ilaa an yata'a ilaa uu ku soo istaajiyo biaqdaami اliimaani gomadii iimaanka ilaan qofkii wuu rumeeyey lugtiis waa lug iimaan wuxuu ku soo istaajinayaa arrimaala bacaadkii almuxriqa ee wax gubaayey ilaan carabta iyo jasiiradda carabta iyo xijaas iyo meelaha waa meel aad u kulul markuu ka soo baxo meeshii mutajamidka ugu shishaysay wuxuu soo aadayaa xaramkii wuxuu lugtiisii iimaanka saarayaa arrimaala almuxriqa waa bacaadka waxgube kulul almuntafira lagu daadiyey cala asaxraa'i alcarabi carab saxaraadkeedii dhulkeeda lama degaanka ah carabta bacaadkii lagu daadiyey kulaylkiisii yuu ku istaagayaa wayaqifu wuu istaagayaa fawqa suquuri maka maka dhagxaanteeda korkeedu ku istaagayaa asaldati ee adkaa ee sib ee sibsibka ahaa ee xoogga badnaa macnaha lam takun ma ahayn lam takun intaa waxaa yidhi ninkii shaacirka ingiliisa ee suudi la ohan jiray shiiqii kitaabku wuxuu tilmaamayaa marka hadalkiisii lam takun ma ahayn buu yidhi ayuha shaaciru shaacirkaano ninkaa waxaan ku gabyey oo waxaa sheegayo baciidan mid ka fog mihid can ilxaqiiqati xaqiiqda macnaha saad u sheegtay waa run islaamka saasuu ahaa saasuu horay ugu socday waxau isaga mid noqday sharqi iyo qarbi ninkii xaajigee soo baxaya meel fog ka yimid xaramkuu tegey lam takun ayuha shaaciru shaacirkaanow ma aha baciidan mid ka fog matihid can ilxaqiiqati xaqiiqda ow haa'iman mid haa'im ah oo qalday ama himiyey ama iloobo ku wareeray ma tihid fii awdiyati alkhayaali waxyaabaha malaha ah awdiyadooda fii kaiirin wax badan oo mimaa qultu wixii aad tiri ah hadalkaad sheegtayna xiraan ma aha awhaaman ma aha shay iska owhaam ah waxyaaba layska malmaleeyo owhaan oo kalaa ma aha wax lagu wareeray oo qofku uu ku wareerana ma ahan buu yidhi oo fii awdiyati alkhayaali waxyaabaha layska malaynayo awdiyaalkooda fii kaiirin in badan oo mimaa qulta wixii aad tiri ah faqad kaanat iljuyuushu ciidanku waxay ahaayeen allatii taasoo qaadaha uu hogaaminayey almujaahiduuna nimanka dagaalyahanada ah liikhraaji aabaa'ika aabbayaalka inay ka bixiyaan bay u socdeen min jahaaliyatihim jahlnimadooda aljahlaay ee adag jahilnimadii adkaa ay ku jireen inay aabbayaalkaa ka bixiyaan unbay u socdeen waxaas islaamka dagaalamayay maxay u dagaalamaayeen in jahliga laga bixiyo dadka islaamku ay qaataan cadaabkana laga ilaaliyo keliya kamaa sidii wasafta aad ku tilmaantay fa fiiha waxaa ku dhex sugan carabun carab aqwiyaa'un xoog badanoo aqwiyaa'u billaahi ilaahay subxaana wa tacaala xoog ii wanaag siiyey habbuu soo booday oo u soo dhaqaaqay ilaykum xaggiina xaggay ka yimideen carabta min ashaani min alxijaaz min najd min alyamani min kulli makaanin oo min jasiirati alcarabi makaan kasta oo jasiirada carabta ka mid ah ayay markaa ka soo baxeen kamaa tahubu riix say dabayshu u soo kacdo almursala ee lasoo diray dabaysha mursaladaasay u dhabatay xoog ugu soo kacdo oo kale wa fiiha waxaa kaloo ku sugnaa carabtaa soke barbara nimanka barbar lagu magacaabo acizat bilslaami waa rag islaamka ku cisoobay markii hore waxay iska ahaayeen dad meel iska degano ilaahay aan rumaysnayn markay diintii qaateen reer barbar acizatu bilislaami islaamnimay ku cizoobeen tadafaquu calaykum waxay ku soo urureen ay ku soo shubmeen korkiina min fawqi jibaali اlaطlasi waa meeshay deganaayeen ila nimankaa barbara atlas buuraheeda gadaasheeday deganaayeen buurihii atlas dushooda ayay idinkaga soo shubmeen kamaa yatadafaqu saylu daadka suu ugu soo shubmo alcarimu ee xoogga badan daadka biyaha ee xoogga badan suu u soo qubtoo kale yay idinkugu soo qubteen wa fiiha waxaa ku jira saad sheegtay furs nimankii furs caafad nacay diiday cuquuluhum caqliyaalkooda waaniyat alakaasirati nimankii kaysariyiinta ahaa waaniyanimadoodii iyo sanab caabuditaankoodii yaa caqligoodii nacayoo diiday wafaa'ad u soo laabtay ilaa diini tawxiid diinkii tawxiidka nimankii furusna saasay ahaayeen iyo wasiraadi alcasiizi alxamiidi allaha casiiska xamiidkaa jidkiisa wa fiihaa ruum ruum baa ku jirayo khawaarij kamaa qolta saad dhahdeen saad idinka dhahdeen ruuntii khawaarijta ahayd walaakinahum laakiin haddii dhinac laga fiiriyo kharajuu waxay ka baxeen cala aulmi dulmi iyo waulmaati mugdiyaalo idinka khawaarij waxaad u leedihiin wixii ay ka baxeen iyo diinka islaamka ay galeen laakiin dhinac haddii laga firi waa rune kharajuu cala aulmi ulmigiibay ka baxeen iyo waulmaati mugdiyaalka wanxaazuu waxay u soo iisheen oo ay soo aadeen ilaa nuuri الsamaawaati wاlardi samaawaatkii arlada nuurkooda wahuduu waxaa lagu soo hanuuniyey ilaa diini اlqayima diintii toosnayd wa fiiha qibt qibtiyin baa ku jira rafacuu waxay kor uga qaadeen calaa riqaabin qoorahooda niira alcubuudiyati debkii caabuditaanka oo lilqayaasirati nimankii qaysariyiinta ah ay ku qasbayeen iyo qoorahoodii ka kor qaadeen nimankaasi waxay ahaayeen kuwa dab caabudayaal ah ama niira alcubuudiyati naartii addoonnimaday ka baxeen lilqayaasirati nimankii qayaasiriinta ahaa ay markaa ku haayeen liyaciishuu say u noolaadaan kamaa waladatum say u dhashay ummahaatum hooyooyinkooda axraaran ayagoo xor ah fii aknaafi alislaami islaamka dhinacyadiisa iyo ximihiisa iyo ilaalintiisa ay markaa ku noolaadaan nacam waa run laqad kaana aljeyshu ciidankii wuxuu ahaa aladii kaasoo qaadahu uu hogaaminaya cabdiraxmaan alkhaafiqi iyo wa aslaafuhu raggii ka horeeyey liinqaadi ajdaadika awowayaalka inay ka badbaadiyeen bay u socdeen ka badbaadiyaan min aljaahiliyati jaahilnimada fiihi waxaa ku dhex sugan alabyadu ku cad wاlswadu ku madow wاlcarabiyu ku carab ah wاlacjamiyu iyo mid markaa cajami markaa ah laakinahum laakiinse insaharuu jamiican waxay isugu kulmeen dhammaantood oo isugu yimaadeen fii baw waxay isugu yimaadeen fii fii bawtaqati اlislaami islaamka weelkiisa saxan ama baaquli macnaa islaamka waxaa laga dhigaa waa hal weel oo kale ah kiibay bay markaa isugu yimaadeen fa asbaxuu waxay ku noqdeen ayagoo cadaan iyo madow carab iyo cajam isugu jiraa binicmati اllaahi ilaahay nimcadiisay ikhwaanan walaalo ku noqdeen waqad kaana hamuhum hamigoodu wuxuu ahaa kamaa dakarta sidii aad sheegtayba an yudkilu caraba an yudkiluu inay geliyaan algarba galbeed fii diin illaahi ilaahay diinkiisa kamaa adqaluu say u geliyeen ashara min qablo say sharqiba horay ugu soo geliyeen yay damceen inay diinka garbina geeyaan wa an yajcaluu inay ka yeelaan albashariyata bani aadamka kullaha dhammaan tuaطicu miduu u raariciyo ara'sa madaxiisa liilaahi اnnaasi ilaaha dadka dadkoo dhanba inay ilaahay u hoggaansamaan wa an yacumma inuu ku camimo uu ku dhammaystirmo nuuru lislaami islaamka nuurkiisa biطaaxakum wa awdiyatikum dhulalkiina bitaaxada waa meesha sahlan ee dhulka bannaanka ah iyo awdiyaalkiina waa magaaladiina oo dhan buu ula jeedaaye in islaamka nuurkiisa lagu camimo wa an tushriqa inay iftiinto shamsuhu islaamka qoraxdiisii iftiinkiisa fii kulli beytin guri kasta oo min buyuutikum guryihiinna ka mid ah wa an yusawiya inuu simo islaamka cadluhu cadaaladiisa bayna muluukikum boqoradiina iyo wa suuqatikum dadweynaha kuwa markaa loo taliyo wa kaanuu waxay ahaayeen kuwa qad casamuu kuwa goostay calaa an yadfacuu inay ku difaacaan oo ay ku bixiyaan arwaaxahum ruuxyaalkooda amanan bedel ahaan lihadaayatikum hanuunkiina lihidaayatikum hanuunkiina ila allaahi alla xaggiisa aad ku hanuuntaan iyo wainqaadikum koritaankiina min annaari naarta aad ka badbaadaan taasay naftooda u hureen wa bacdun intaa kadib fa ilaykum alqisaة alakhiira lihada اljayش intaas waa intii hordhaca ahaayo qisadii labaad ee cabdiraxmaan alkhaafiqi ayaa meeshaa markaa ka bilaabanaysaa intaa hore waa ninkaa shaacirka ee reer ingiliis ahaa ee suudi la dhahay hadalkuu ku hadlay iyo jawaabtii markaa laga bixiyeyo hadalkiisii markaa loo rumeeyey marka intaa wixii ka dambeey wuxuu leeyahay qaata qisadii ugu dambaysay ciidanka iyo geesigii asagoo kale aan la arkin ee cabdiraxmaan alkhaafiqi marka halkaasay ka bilaabanaysaa qisadiisii labaad markii tii hore aan dhammaynayn kabacdi laakiin casharka caawa meesha inoo joogo cabdiraxmaan alkhaafiqi khisradiisii labaad oo mar labaad noo soo noqotay iyo sida ay ahaan doontana habeen dambaanu arki doonnaa haddii rabbi idmo wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam